بسم الله وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ودرسيني كوبي صدنات waxaynu ku soo jirnay xamligii laba boqol iyo laba safxadda ayaynu ka qaaday mithaalun aakhir ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey waa sawjo can sawjin wa ummin iyo halaasa akhawaati lum iyo sawjata abin xaamil intaasu ka tegay fa in wadacat haddii ay umusho lab dakaran hadday laba umusho kaana akhan li buu noqonayaa wa huwa fii hadihi alxaala laa yarisu waxba ma dhexlayo waa liistiqraaqi lfuruud furuuddii oo dhammaysatay attarika kullaha dhammaanteed wuxuu leeyahay sheekhu jasaahu allahu khayra islaantaa geeriyootay waxay ka tagtay odaygeedii iyo hooyadeed iyo saddex hablood oo ay walaalayeenoo hag hooye ay ka walaalayeen iyo islaan uu aabbaheed uu qabay oo uur le fain وضعت haddii ay umusho sawjatul ab islaantii uu aabba qabay dakaran lab hadday dhasho kaana akhan liab buu noqonaya oo marka meydka loo eego dee walaalkeeda xagga oo aabba ayuu noqonayaa wahuwa fii hadihi alxaala laa yariu waxba ma dhaxlayo liistiqraaq alfuruud atarika kullaha wain wadacat unhaa hadday gabadh dhashana kaanad ukhtan liab bay noqonaysaa fa tarisul waxay dhexlaysaa ukhtadii liabka ahayd annisfa niskii bay dhexlaysaa wa tacuulu lmasala masaladu waxay ka cawlmaysaa min sita ilaa tiscana way u cawlmaysaa fa nufriduhaa waxaynu qadaraynaa unthaa inay inan wanucdi waxaanu siinaynaa asxaaba alfuruud furuudahum calaa hada taqdiir saasaynu ku siinaynaa aynu ka dhignay inuu inan tahay ilmaha uurka ku jira fa in dahara alxamlu hadduu muuqdo ilmihii uurka ku jira annahu unthaa inuu gabarh yahay ucdiya almawquuf wixii la waqfiyey waynu siinaynaa wain dahara hadduu soo baxo annahu dakar isagoo laba rudda waa loo celinayaa maa uuqifa wixii la waqfiyey ila alwarasa warasadii baa loo celinayaayo masaladuna ma sitadeedun bay baaqi ku ahaanaysaa bal haddaan eegno sawjku nis buu leeyahay shaxda hooyana waxay leedahay sudus hablaha akhwaadka laumkana waxay leeyihiin hulus xamligii markaynu ka dhignay uktali aba nis bay qaadanaysaa laakiin maadaamoy marna wax uu helay xamligii marna uu wax waayey waxaynu qaalib yeelaynaa inaanu waxba helayn waxna siin mayna dabeetana asal maslaheenna waa sita waxa uu nisa saddex sawjka siid waxa uu sudusa waaxid uma siid waxaa u hulufsa laba ikhwadaasi isu gee lix wey haddii aynu nis siin lahayn uktada li'abkaana maxay helilay saddex ku sii dar sagaal weeye masaladu markaa sagaalbaba baba cawlman le saddexdaa waynu ka waqfiyanaayoo siin mayno haddii ay ina noqoto iyadaynu siinana haddii kale masaladii ma maso oo sitadeedii baaqi ku ahaanayso sida aynu u qaybinay ayuunbay baaqi ku ahaanaysayo sawjkina saddex unbuu leeyay umana qori unbay um leedahay ikhwadan liumka ahina um bay qaadanayaan wa fi lxaalati thaalisa xaaladda saddexaad ee axwaal janiinkii idaa kaana alxamlu hadduu yahay ilmi uurka ku jiray waarisan calaa jamiici alaxwaal xaalo walba waxbuu dhexlayaa marna waxba ma waayayo hayra anna nasiibahu ha yeeshee nasiibkiisu yakhtalifu wuu kala duwan yahy fii axadi alwasfayni can alaakhar labada wasfi ee aynu yeelay waa ku kala duwan yihi fa fii hadihi suura suuradan yuqadaru lahu taqdiiraan laba qadar ayaa loo yeelayaa wa yuqafu lahu waxaana loo wafiyayaa oo loo dhigayaa min anasiibi nasiibka waxaa looga dhigayaa awfaruhumaa ka badan baa loo dhigayaa faqad la arkay yakuunu inuu taqdiiruhu dakaran markaynu ka dhigna lab anfaca lahu inay uga anfac badan tahay min taqdiirihi unha markaynu ka dhignay gabadh waqad yakuunu alcagsu cagsiga inuu noqdana waa wax dhici karaa oo markaynu ka dhigno gabadh ay uga anfac badan tahay markaynu nin ka dhigno fa nucdihi waxaynu siinaynaa awfari nasiibeyni labada nasiib ka u badan baynu xamligii siinaynaa wa nuxullu lmasala masaladiina waxaynu u furfuraynaa bidariiqatayn laba dariiqo wa nucdi lwarata warasada kalena waxaynu siinaynaa al aqala sida yar min al ansiba nasiibiyada labada taqdiir ay ka heleen ka yar ayaynu siinanaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah xaaladan saddexaad ee aynu nidhi mar walba waxbuu dhaxlayaa xamligii laakiin labada wasfi ayuu ku kala duwan yihi oo markaynu inan ka dhignay iyo markaynu inan ka dhignay dhaxalkiisu waa kala duwan yihi uu helayay iyo nasiibkiisu haddaba suuradan uu xamligu yihi mid wax dhexlaya calaa jamiici alaxwaal laba taqdiir baynuu samaynaynaa kow markaynu labadaa taqdiir samayno yuuqafu lahu mina nasiiba awfarahuma nasiibka uu helo ee uu labada taqdiir ka kale helo ka badan baynu xamliga u dhiganaa tusaalahan iminka inagu soo aadan saddex iyo toban iyo labiyo toban buu kala helaya saddex iyo tobankaa meel loo dhigaya faqad yakuunu taqdiiruhu dakaran anfaca lahu min taqdiirihi unthaa haddaba labada taqdiir waxaa laga yaabaa inuu markaynu nin ka dhigno uu xamligii u wanaagsan yihi cagsigana waa noqon karaa kii la arkaba isaga mar walba fanucdiyahu aw farinasiibeyn baynu siinana laba xalla masalada waynu u samaynaynaa oo labadaa taqdiir ku jiraan warasadiina waxaynu siinanaa cala alaqali min alansiba labadan taqdiir waxay ka kala heleen ka ugu yar baynu qolo walba siinanaa marka la eego cinda alaxnaaf kafiil ayaa warasada laga qaadayaa aladiina yanqusu istixqaaquhum cinda tacadud alxamli liixtimaali an yadhara mutacadidan kafiil baa warasadii laga qaadayaa kuwa laga yaabo in wixii ay mutaysteen uu isdhimo haddii ilmaha uurka ku jira uu dhowr qof noqdo xooleheenna wayna ka sii siinay ee aynu xisaabinay uun qof keliya uun xamligii xisaabinay hadduu dhowr qofba xamlig noqdo dadka warasada ee laysleeya xooluhu isbeddel baa ku dhacaaya oo wixii ay mutaysteen baa dhinmanaya kuwaasaa kafiil laga qaadayo damiin baa laga qaadaya liya goodhigaa haddii saasu dhacdo xoolaha ayaa kasoo celinaya dee qoladaa cinda alaxnaaf weeye mihaaluhu tusaalihiisu arrinkaa low tuwuufiya ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegay can sawjatin xublaa afadiisii oo uur leh wa abbin wa ummin aabbihii iyo hooyadiina waa ka tegey fa fii hadihi suura sansaantan hadda low furida alxamlu haddaynu ilmihii ka dhigna uurka ku jiray dakaran lab fa huwa ibnu lmeyd dee waa wiilu meydku dhalay falisawjati sawjadii markaa waxay qaadanaysaa athumun walilabina sudus walilumina sudus bay qaadanaysaa walbaaqina yaakuduhu libnu ibnigii baa qaadanaya liannahu casabatun de waa casabo ilmidku waa bihiye xoolii afar iyo labaatan meelood umaynu ka dhisannaa saddex iyo toban waynu markaa siinana wa miqdaaruhu saddex iyo toban la hoos dhigay afar iyo labaatan afar iyo labaatan xooliyo loo qeybiyo saddex toban meelood baynu siinana lianna almasalata afar labaatan baa laga dhisay walow furida haddii laga dhigo anahu unsa walow furida unsa haddii aynu qadarno oo aynu ka dhigno inuu waxaan uurka ku jira uuyey ruuxu dumara lakaana wuxuu noqonayaa bintul mayd inantuu maydku dhala bay noqonaysaa isla markaa sawjadii waxay qaadanaysaa thumun hooyana sudus bintadiina nis bay markaa yeelanaysaa baaqi yeelan maysa nis bay leed walbaaqi lilab baaqigiina aabbahaa la siinayaa bilfardi iyo watacsiibu ku kala helaya marna sudus buu leeya waxay soo hadhna baaqigu ku qaadanaya casagu ku qaadanaya masaladaan dhisno labadii taqdiir bayna koo kala eegana marka u horaysa ilmi uurka ku jirayna maynu ka dhigana hooya thuman bay leedahay aabana sudus buu leeyahy hooyana sudus bay leedahay xamligana waa inaanoo baaqigu muu qaadanaya uman iyo sudus hadday masalada ku wada jiraan afar iyo labaatan un ka dhis waaye afar iyo labaatan maxaa u thuminaa saddex sawjo siin laba sudusna ka saaro waa afar iyo afar hooyo aabba kala siin isu geeyo afar iyo labaatan ka goo saddex iyo tobankaasa soo hadhay ibniga siin ku noqo haddana masalada waxaa tidhaahdaa inan ka dhig xamligii sawjadu thumun bay leedahay aabbana ca caynkaa yare ku qaran waa casaba sudus iyo casaba ayuu isku qaadanayaa hooyana sudus bay leedahay waxaan dhiginaa inan baynu ka dhigno nis bay leedahay asal masalehe waa afar iyo labaatankeenu ile imika waa sideed iyo thumun iyo iyo sudus ku jira maxaa u thumuna afar iyo labaatan saddexda sawjo maxaa u sudisaa afar uma sii maxaa u nisa labiyo toban bintadiisii xamligana binta ka dhignay isu geeyo afar iyo labaatan ka gooyo shan baa soo hadhaysa shantaa fardan tacsiiban baa aabbaayayna siinana labada masaleynu soo eegana tahoriyata dambe waa afar iyo labaatan iyo afar iyo labaatan oo isku mid afar iyo labaatankaas ay inoo noqonaysaa jaamicat qof walba labada taqdiir waxaynu ku siinanaa aynu ka siinanaa bil aqali ayaynu ka siinanaa ama bil adari sow jowkaa labada masale min saddexun bay ka heshay nasiibkeedu ismuu bedelin nucdihi waafira isagoo kamil insiisi u siinanaa saddexeedii halkaa ku siin kaale marka hore afar buu helay marka dambena shan buu helay iyamaa yar arbaca afarta sii sii maxaa ka maqnaanaya qorigaasaa ka maqnaanaya mawquufa umow kaale afar iyo afar ismuu bedelin sideedii usii yadan xamligii u kaale saddex iyo toban iyo labiyo toban buu kala helay keebaynu u waqfinaa saddex iyo tobankaynu u waqfiyana kitaabku sida inoogu qoran waxa weeyaan labiyo tobankiina wuu sii siiyey ile labada nasiib ee xamligu waa ka u yare ee uu heli karee qoriga saayidka ah ayuu markaa sheekhu waqfi geliyey ayuu waqfi geliyey waayo laakiin saddex iyo tobanka ah ayaa meel la dhigayaa haddii uu xamligii uu ina noqdo saddex iyo tobanka qoriba isagaa leh haddii uu ina noqdona labiyo toban buu ku leeyahy qorigaa soo hadhaynayaa leh aabbuu ka maqnaay aabbaa loogu daray waa sidaa wa fi lxaalati raabica xaaladda afraad idaa kaana hadduu yahay farduhu faralkiisu laa yataqayaru midaan isbedelahayn dakara kaana aw unhaa inan iyo inankii la arkaba ha noqdee isma bedelayo wuxuunbu wada leeyi go-an fa innanaa inaku idin waktigaa naxfadu lilxamli xamligii waxaynu u dhiganaa oonu u xifdiyanaa nasiibahu nasiibkiisa uu mina tarikada ku lahaa wa nucdii waxaynu siinanaa alwarasa warasada albaaqiin ee hadhay warasada kale nasiibahum kaamila nasiibkooda kaamilaynu siinan ayagana mihaaluhu arrinkaa tusaalihiisu ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey walaashii oo shaqiiqada iyo mid le-aba wa ummin xaamil min sawjin aakhara iyo hooyadii uur lahoo nin kale uuru leh oon aabihii ahayn غير أب المتوفى ruuxan dhintay aabihii nimaan ahayn ayay islaanta uuru leeday falxamlu ilmahan uurka ku jiraa cinda wilaadatii markuu dhasho dakaran isagoo lab kaana ahaaya aw unsa ama dhadig ahaaya nasiibuhu sudus nasiibkiisu waa sudusu liannahu imaa akhun lium aw ukhtin lium waa labadaa midun wuxuu leeyahy sheekhu raxmatullaahi calayhim war geeriyooda wuxuu ka tegey laba hablooday walaalihiina midna shaqiiqata midna liab aytay iyo hooyadiiyo ehm, nin kala urul oon aabihii ahayn hayra abil mutawafa maydkan dhinta aabihii nimaan ahayn bay urul leedahay ilmuhu markuu dhasho ama inan ha ahaaba ama inan ha ahaadee nasiibkiisu waa sudusun maxaa yeelay meydka marka loo eego de waa walaalkii hooye un ama waa walaashii hooye un wa calaa kila alxaalatayni labada xaalo kuwii uu noqdaba laa yataqayaru farduhu faralkiisu ismuu bedelinta xamligii sudus iyo sudus unbuu leeyay falmasalatu takuuna min sita masalada sita ayaa laga dhisayaa lilummi waaxid hooyo qori bay qaadanayso shaqiiqadii waxay leedahay saddex uktadii la afkahayd waaxid akhi ama oktadii li-umka ahaydna wargun bay leedahay jaasuska eeg oktadii shaqiiqada ahayd nus buu siiyey tii li-abka ahaydna wuxuu siiyey sudus takmilat thulusain ummana wuxuu siiyey sudus xamligiina oo waladu liuma sudus buu siiyey inay isuma bedelaya maadaama aanu isbedelahayn haddaynu inan ka dhigno masalada hore u sameeyey haddaynu inan ka dhignana masalada dambe u sameeyey isma bedelayo idan dadkii wixiisoo kaamila la siinaya wanucdi lwarasat albaaqi nasiibahum kaamila waa kaa xagga hore kukusooyo sidoodaa lagu siinaya wa fi lxaalati alkhaamisa waa xaaladii shanaad ee u dambaysay idaa lam yakun macahu waarisun aslan waa marka aanu la joogin ruux waarisa asal ahaanba aw kaana macahu waarisun ama waaris baa la jooga laakiinoo maxjuub isagaa lagu xijaabay fa inaku fii haadihi alxaala xaaladan nuuqifu tarika kullahaa tarikadii waynu waqfiyana waynu dhiganaa ilaa xiini wilaada ilaa intu ilmahanu ka dhalanayno fa in welida xayan hadduu dhasho isagoo nool akhadahaa tarikadii waa wada qaadanaya wain in welida maytan haddii uu dhasho isagoo baktiyana ucdiyat waxaa la siinayaa limankii yastaxiqu mutaysto ee min alwarasa warasada ah kamaa low tuwafiya can sawjati ibnihi tusaale ahaan wuxuu ka tegey sawjati ibnihi inankiisu islaantii uu qabay oo owrle ayuu ka tegey walahu akhun min um wuxuu kaluu meydku leeyahy walaal xagga hooyaa faina alxamla uurku sawaaun furida dakara am unthaa huwa farcu lilmeyd ama aan ka dhigna inan amaynu inan ka dhignee xamligu waa farculmeyd meydka farciisi weeyaan dee oo ama wuxuu noqonayaa ibni libni ama bintulibni umuu noqonayaa faracaasna fa yaxjubu lakh lium akhi liumkaha wuu xijaabayaa fa in waladathu hadday islaantii umusho dakaran isagoo lab ah kaana wuxuu noqonayaa ibna libni fa yaakudu kulla almaal xoolii buu wada qaadanaya wain waladathu hadday dhasho islaantii ilmihii uunsa isagoo ah ruux dumar ah kaanad waxay noqonaysaa bintulibni ayuun bay noqonaysaa marka meydka loo eego ayay intaa u noqonaysaa mid ahaan ama ibni ibni unbuu noqonaya ama bintulibni fa ta'khudu waxay qaadanaysaa hadday bintulibna noqoto anis bay qaadanaysaa bilfardina way ku qaadanaysaa walbaaqina birajibay ku qaadanaysaa idaa lam yakun hunaaka casaba haddaan casaba joogin wakadalika saas oo kale low maata can sawjatin xaamil haddii uu ruux dhintay uu ka tago islaantiisii oo urleen wa akhin shaqiiq iyo walaalkii oo shaqiiq ah fa tucda sawja sawjadii waxaa la siinayaa athumul walaa yucda alakh akhi lama siinayo shay-an xaamilan intay uur leedahay bilijmaac lianna alxamla maxaa yeelay xamligu bitaqdiirihi dakaran haddaynu inan ka dhigno laa yarisu lakhu macahu shay-an dee waxba lama dhexlayo haddaynu xamligii inan ka dhigno akhi waxba lama dhexlayo ila waxaynu nin baa dhinto wuxuu ka tegay islaantiisi uur leed dee waa inankiisii markaa waxay sidaa marka akhi waxba lama dhexlayo wain kaana unhaa hadduu inan yahayna islaantan waxay sidaa fa hiya bintun waa inanoo lahaa nis bay qaadanaysaa wamaa baqiyana faliakhi shaqiiq baa la siinaya sidaa ogeed maadaama u akhi marna uu wax helay marna uu wax waayey waxaa la leeyahay waxba lagu siin maayee halkaa iska sii fadhi intuu arrinku caddaanayo waayo baxno xamligii waa dhaxalkii ruuxii la waayey almafquudu fi luqa ee mafquudku luuqad ahaan bimacna daayic oo kii hallaabay yuqaalu waxaa la yidhaahdaa faqadtu shay-a shaygii baan waaye idaa cadimtahu waa markaad weydo aw adactahu amaad hallayso qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qaaluu nafqidu suwaaca almelik waxay yidhaahdeen waxaanu weynay suwaac almelik saacii boqorka uu dadka wax ugu miisaayay ayaanu weynay wasilaaxan ere bixin ahaanna huwa alghaa'ibu waa ka maqan alladii kaasoo inqadaca khabaruhu warkiisu uu go-ay wa khafiya aharuhu raadkiisuna uu qarsoomay falaa yudraa la garan maayo axayun huwa am maytu miyuu nooliyey mise waa dhintay talow laakiin soomaalidu jirtay oo kale xafali baa qaadatay meel alle meel ku dambeeye la garan maayo xukm lmafquud waqad jacala fuqahadu waxay u yeeleen lilmafquudi ka la waayey axkaaman axkaam bay u yeeleen u فلا falaa tusawaju la guurin maayo imra'atuhu haweenaydiisii la guurin maayo mafquudka walaa yuurahu maaluhu xoolihiisiina la dhaxli maayo walaa yutusarafu lagu tasarufi maayo fii istixqaaqihi wixii uu mutaystay ee uu xaqa u lahaa lagu tasarufi maayo ilaa an yuclama xaaluhu ilaa inta xaalkiisa la ogaanayo meel lagu tiiranayo oo wayadhara amruhu arrinkiisa uu caddaanayo arrinkiisa uu kala caddaanayo min mawtin aw xayaatin ama geeri ha ahaato ama nolol ha ahaatee intuu labadaa midun arrinkiisu ku caddaanayo wixiisi loo dhowaan maayo aw tamdi ama ay dhammaanayso soconayso muddatun muddo ay dhammaanayso yaqlibu calaa danni malaha qaalib ku ah annahu maata fiiha inuu dhintay muddo loo malaynaayo inaanu noolaan karin oo u dhintay ama ay soconayso wa yaxkumu lqaadir ow qaadigu xukumayo bimowtihi geeridiisa markay muddadaasu dhammaato qaadigu uu debetan soo saaro u yidhaha ninkii ma noola waa geeri baynu ku tiraana uu yidhaahdo wuxuu leeyahy sheekhu aleyh raxmatullah ruuxan mafquudka ah fuqahadu axkaam bay u dejiyeen xoolihiisii iyo haweenkii uu qabay loo dhowaan maayo ilaa xaalkiisa iyo arrinkiisa meel un lagu tiiriyo oo ama laydha waa dhinta ama dee laydha waa nooliyey de hadduu nooliyana wixiisi loo dhowaan maayo dee haddii uu dhintana markaa loo tashado aw tamdi ama ay soconayso muddatun muddo ay soconayso yaqlibu calaa danni malaha ruuxa uu ku qaalib yeelayo annahu maata inuu ku dhintay fiiha muddada oo yaxkumu lqaadi qaadigi uu ku xukumaayo bimowtii geeridiisa uu xukumaayo faqad asbatuu waxay u sugeen lahu ruuxan alxayaat nolol bay u sugeen hunaa halkan biistisxaabi alxaal iyagoo xaalka iyo arrinku sidii hore u ahaa qabsanaaya alladii kaasoo huwa ah baqaa'u lasli in asalka uu baaqi yahay oo ruuxa nolol baa inoogu dambaysay in nololun lagu tirinayo iyadoo sidaa la qaadanayo faqad ahbatuu lahu waxay u sugeen mafquudkii alxayaa nolol bay u sugeen huna halkan biistisxaabi alxaal iyadoo xaalka inoogu war wardambaysay la qaadanayo alladii kaasu huwa ah baqaau lasli asalka in la baaqi yeelo oo uu baaqi yahay xataa ilaa yadhara uu muuqanayo khilaafuhu wax lid ku ah sidaa ninka nolol baa inoogu damaysay waa nool yuun baa la leeyahy inuu ku tiriyana ilaa iyo wax arrintaa eh, kasoo horjeeda uu dee soo baxaayo liqowli caliyin radia canhu hadalkii uu cali yidhi baana u daliila fii imra'ati lmafquud haweenaydii ninkii la waayey wuxuu ku yidhi hiya imra'atun waa haweeney gabadhani ubtuliyat waa la imtixaamay faltasbir ha iska sabirto laa tunkax lama guurinaayo oo lama guursanayo haweenadan xataa yaatiiha ilaa ugu yimaada iyada yaqiinu mawtihi ninkeedan geeridiisii iyo dhabi ilaa ay u timaado loo dhowaan maayo buuri almuddatu alatii yuxkamu fiiha bimowti lmafquul muddada lagu xukumaayo geerida mafquudka waqad ikhtalafa alculamaau culamadu waa isku khilaafeen fi lmuddati alatii muddada yuxkamu lagu xukumaya fiiha muddada dhexdeeda bimowti lmafquud kan la waaye dhimashadiisa calaa madaahibihim iskugu khilaafeen alaxnaaf yactabiruuna iyagu waxay u arkayaan inay ta muddadu mowta aqraanihim dhimashada kuwa isaga la gadaha ahaa alladiina kuwaas hum iyagu fii beladihim waddankiisa ku nool ruuxa mafquudka waddankii uu joogay kuwa ku nool ee aqraantiisa isaga la da-da ahaa marka ay madhaan ayuunbaa lagu xukumayaa ruuxaasi inuu dhintay fa idaa lam yuujad marka aan la helin axadun ruuxo min aqraanihi kuwii gadihiisii ahaaya cinda daalika markaa ayaa yuxkamu la xukumayaa bimowtihi geeridiisa waxaa la leeyihi ruuxa mafquudka ah raggii ay isku da ahaayeen maanta miyay cidi ka joogtaa nina kama joogo way wada hoydeen idan isna dee ma noola ayaa la odhanayaa ilaa intaasaa la sugaya wayurwa can abi xaniifa waxaa laga wariyey ana almudda hiya muddadu waxa weeya tiscuuna sanana waa laga wariyey inuu yidhi waa sagaashan sannadood arrin lala yaabo weyn maxaaba markaa yaallaba in sagaashan sannadood la sugay maxaaba laga dhaxliya yaalla dadna socay dunyana waa la midu haaniya almalikiya wayara alimaamu lmaalik wuxuu arkaa ana almudda muddadu hiya sabcuuna sana waa toddobaatan sannadood waxba kama yara istinaadanoo iyadoo loo cuskanayo lima ruwiya fi lxadiisi mashhuur uu rasuulku yidhi alayh isalaatu wasalaam acmaaru ummatii cumriyada ummadaydu maa bayna sittiina wa sabciin waa inta lixdan ilaa toddobaatan sannadood u dhexaysa xadiiska iyagoo daliishanaya ay dhahay muddadu waxa weeyaan toddobaatan tirmadi baa warinaya waxaanu yidhi waa xadiis xasan oo hariiba ah, xasan oo hariib weeye wa yurwaa canhu waxaa kaloo laga wariyaa anna man fuqida ruuxii la waayey fii daari alislaam daartii islaamka iyo dhulkii muslimiinta ay deganaa ruuxa lagu waayo wanqadaca khabaruhu ee warkiisu go-ay kaana lisawjatihi afadiisii waxaa u sugan an tarfaca amraha arrinkeeda inay usoo gudbiso ila alxaakim xaakimka inay u gudbiso oo fa yabxahu oo uu ka raadiyo canhu mafquudkii fii madanaati wujuudihi meelaha loo malaynayo inuu ku sugan yahay waa inuu ka raadiyaa fii madanaati wujuudihi meelaha uu u inuu joogaba waa inuu ka baadi gooba bikulli alwasaa'il wasiilo kasta isagoo isticmaalaya ama telefoon ha u diro ama si kaleba hawla xidhiidhee allatii taasoo yumkinu ay suuragaltay bihaa iyadu macrifatu xaalihi inuu xaalkiisa lagu ogaan karo wasiile kasta uu xaalkiisa ku ogaan karo waa inuu kula xidhiidhaa oo uu kaga raadiyaa halkaa uu filayo fain cajasa xaakinkii wax waraba waa ka soo waaye waa u taageli waaye daraba lisawja sawjadii wuxuu u yeelayaa ajalan muddo ayuu u qabanayaa wahuwa ajalkaasuna waxa weeyaan arbacatu sanawaat afar sannadood weeyaan fa-ida intahad markay dhammaato muddada afarta sannadoodihii ictadad asawjatu sawjadu waa cido tirsanaysaa ciddat alwafaad ciddadii wafaadka ayay tirsanaysaa waxalla laha waxaa u xalaaloobaya bacda daalika intaa dabadeed asawaaju bikayrihi cidaan isagii ahayn mafquudkii inay iska guursato marka waa u bannaayey sidaana waa laga wariyey imaamu maalik haalisan ashaaficiya wayara shaaficiyu wuxuu u arkaa shaafici anna almudda muddadu hiya inay tahay tiscuuna sana sagaashan sannadood wahiya sagaashankaa sannadoodna muddatu mowti aqraanihim waa muddada ay ku dhiman karaan karaane ku maran karaan aqraanihi kuwa isaga la da-ahi alladiina kuwaasoo hum fii beladihi kuwa beledkiisa ku noolaa ah waalra'yu saxeex laakiin ra'yiga saxeexa cindahu cinda shaafici waxa weeyaan ana almudda muddadu laa tuqadaru bisamanin mucayan laguma qadaro lagu goyn maayo saban mucayana sida saxeexa kay waa sidaa bale idaa habata hadduu ku sugmo ladal qaadi qaadiga agtiisa mowtuhu ruuxaah inuu dhintay fa innahu yajtahidu waa ijtihaadayaa wayaxkumu waxaanu wax ku xukumayaa wayaxkumu waxaanu xukumayaa bimowtihi geeridiisa ayuu xukumayaa bacda inqidaa'i ilmudda markay muddadu dhammaato kadib ayuu geeridiisiina xukumayaa allatii taasoo laa yaciishu aanu noolaan karin fooqaha wax ka badan haaliban sida haalibka ah raabican alxanaabila wayara alimaam axmed imaam axmed isagu wuxuu arkaa annahu idaa fuqida haddii ruuxii la waayey fii xaalati xaala haddii lagu waayey yaqlibu fiiha ay u qaaliban tahay alhalaag inuu dhintay oo aanu noolayn baa u qaaliban tusaale ahaan kaban fuqida oo sidii kii la waayey bayna safayni laba col dhexdood oo iska hor yimi ayaa lagu waaya mutalaaximayn oo isdhex galay oo isku hirgisay dhexdoodii baa lagu waaya xaala nushuub almacrika markii uu dagaalku bilaabmay ee uu horay ayaa ruuxa cid ugu dambaysay washidaad alqitaal dagaalkuna uu adkaaday uu darxaaday ow ambase qariqa markabu marka baa qarqoomay kaana fiihi uu la socday isagu fa salima waxaa ka badbaaday fiihi markabkii jamaacatun wa qariqa aakharuun qolo kalena waa halaagsameen ruuxa noocaasa buxisa canhu arbacatu sanawaatin afar sannadood baa la baadi goobaya buxisa canhu waxaa la daydayayaa muddatu arbaca sanawaat fa in lam yucsar lahu haddii aan loo helin calaa asarin wax raadaba nag waaba laga soo quusta raad yar oo biniix yarna lama hayoo la raaco qusima maaluhu xoolihiisa waa loo qaybina calaa warasatihi warasadiisa bacdaha ka dambayso wactadad way iska ciddo tirsanaysa sawjatuhu ciddat alwafaa waxalla lahaa waxa u xalaaloobaya bacda inqidaa'i ciddatihaa markay ciddadeedu dhammaatana asawaaj inay iska guursato wain fuqida taasu marka waa ruuxii oo la waayey xaaladada lagu waayana waxa weeya waa xaalo uu qaliban yahay inaanu noolayn sida qaalibka waxa weeya ninkanu inaanu noolaan karin ta kale waxa weeye wain fuqida fii xaalatin haddii lagu waayo xaalo laa yaqlibu fiiha alhalaag halaag uma qaalibna kaman kharaja litijaara waa sidii ruuxii ganacsiga u baxay hebel bayac mushar buu ahaadoo magaalaba magaalo say ugu dhiibaysay halkanuu marayoo yaman buu tegey dubay buu tegey bumbay markuu sii socday ayaa noogu wardambaysay aw siyaaxa dalxiis buu iskaga baxay waa nin tamashalaynayo maalinba madaarka degaya aw dalaba cilmin wuu rixlaystayoo cilmi buu doontay falahu fiihi ra'yaan laba ra'ayi ayaa ku sugan oo uu ka leeyay kow intidaaruhu in la sugo ilaa mudiya tisciin sana min mawlidihim xilligii uu dhashay laga soo bilaabo sagaashan sannadood baa la sugaya ruuxa noocaasa ah waaye lianna maxaa yeelay alghaaliba sida khaalibka ahi waxa weeyaan oo sagaashanka loo yidhi laa yaciishu annahu laa yaciishu ma noolaan karo akhara min hada saban zamankan wax ka badan ma noolaan karo marka maadaama oo dee aanu dhimasha u qaalibnayn oo nololun loo badinaayo sagaashan sanadood baa la sugaya isagoo kunta jira haddii la waayo afartan kalun baa la sugaya adugu laga soo bilaabo dhalashadiisii sagaashankaas sannadoodun baa la sugayaa oo intii dhexabah laga waayay cumrigiisu intuu doonaba ha ahaado markii la waaye ba tafwiidu amrihii arrinkiisa in loo tala saarto loo wakiisho ilaa ijtihaad alxaakim ijtihaadka xaakimka fa yanduru fiihi isagaa eegaaya waa ra'yiga labaada ku jira wamataa waqaca ijtihaaduhu markuu ijtihaadkiisu uu ku dhaco calaa shayin shay xakama bihi waa ku xukumaya wuxuu u arko inay munaasib tahay ayuunbuu u goynaya ku xukumaya wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah walacala ra'ya alxanaabila waxaa laga yaabaa ra'yiga alxanaabilada fii hada alamri arrinkan huwa alarjax inuu raajix yahay wa huwa aladii kii weeyaan ikhtaarahu uu doortay assayliciyu oo min fuqahaa ilxanafiyada ka mid ah wa waafaqahu lkasiiruun in badanna waa ku waafaqday huwa waxa weeyaan an yufawada waa in loo tala saarto taxdiid lmudda xadaynta muddada ilaa ra'yi alimaam in loo daayo liannahu maxaa yeelay xadaynta muddadu يختلف waa kala duwan yihi fii ikhtilaafi اlbilaad kala duwanaanta uu beledku kala duwan yahay iyo walashkhaas dadku ay kala duwan yihiin ayay de ku kala duwanaanaysaa marka waa in imaamka loo daayaa cid cille manfuqida ruuxii lagu waayey fii mahalaka meel mahalaka ah ruuxii ugu wardambaysay markuu marayey aw amase waqti mulaaqaati alcaduwi xilligii cadowga lala kulmay ee foodda laysdaray ayaa cid ugu dambaysay aw ambase maca qudaac dariiq wax cid ugu dambaysay isagoo la jooga niman dhul jiifa oo la baacsanayayoo lagu daba joogay yukhaalifu waa ka duwan yahay wadcuhu kaa wadcigiisu man fuqida kii la waayey fii kayri haadihi alaxwaal axwaasha ah kayrkood wixii lagu waayey dee waa ka duwan yahay falaa macna macna ma samaynayso litaqdiiri bimuddatin mucayana in loo qadaro loo jaangooyo muddo mucayana fa yudraku waxaa looga tegayaa liijtihaad alxaakim ijtihaadka xaakimka ayaa loo dhaafiyo oo arrinka loo daynayaa liyaxkuma siduu wax ugu xukumo bilqaraa'in qaraa-inta adaahira ee muuqata siduu wax ugu xukumo addaalati ee ku calaa mowtihi dhimashadiisa aw cadamihi iyo la-aantiisaba ku tusinaysa siduu wax ugu xukumo xaakinka arrinka loo daayo wa haadaa huwa alalyab bilfiq xagga fiqiga marka la eego kaasaa ku habboon walashdaa lilmaslaxa xagga maslaxadana kaasaa u wanaagsanoo u anfac badan tawriihu lmafquud idaa tuwafiya shaksun walahu waraha wuxuu leeyahy caleyh raxmat sida loo dhaxal siinayo mafquudkii tusaale ahaan ruux baa geeriyooday walahu warata isagoo leh cid dhaxlaysa wa min dibni haaulaai alwarasa kuwa warasadaana waxaa ku dhex jira mafquudun ruux la waayey baa ku dhex jira falahu xaalataan laba xaaladood buu leey laba xaalo ayuu leeyahy kow imaa an yakuuna almafquud inuu yahay kan mafquudkahi yaxjubu mid xijaabaya man macahu cidda la joogta xajba xirmaanin xajba xirmaan inuu xijaabaayo ba wa ima an laa yaxjuba man macahu iyo inaanu xijaabahayn cidda la joogta bale yushaarikuhum fi lmiiraah dhaxalka iyaabuu la wadaagaya ma xijaabaya wa fi lxaalati aluulaa xaaladdaa hore ee aynu nidhi mafquudku cidda la joogta waa xijaabayaa weliba xajbu xirmaan buu ku samaynayaa tuuqafu tarika tarikadii waa la waqfiyayaa biakmaliha dhammaantii waa la waqfiyayaa meel baa la dhigaya wa lwarasa warasada waa loo diidayaa min akhdi shay-an shayna inay qaataano minhaa tarikada ka mid a xataa duhuuri xaali lmafquud ilaa iyo uu dhinacun u dhacaayo ruuxan mafquudka xaalkiisu fa idhara hadduu soo muuqdo annahu xayun inuu nool yahay akhada almaala kullah xoolii oo dhan isagaa wada qaadanaya wa in xakama alqaadi xaakimka haddii uu xukumo bimowtihi geeridiisa oo uu yidhaha ninkii hebel ma noolaa akhada alwarasatu warasadu way qaadanayaan atarikata tarikadii bay qaadanayaan kullun mid waliba bixasabi nasiibihi nasiibkiisu siduu ahaa ayuunbu ku qaadanayaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah xaaladaa hore tuuqafu attarikatu biakmalihaa howl meel baa la iska dhigaya warasadiina waxaa la leeyahay ninuuna ha isku taaban xataa duhuuri xaali mafquud ilaa uu ka muuqanayso oo dhinacuun u dhacaayo ninkan xaalkiisu hadduu yimaado isagoo iska socda dee isagaa le xooli haddii sidaaba lagu waayo xaakimkiina uu soo saaro geeridiisii oo uu go-aan ka gaaro xukumo warasadu markaa tarikada iyagaa leh waxaana u qaybsanayaan dee siday u qaybsan jireen ee kolba u kala helayaan ayuunbay u qaybsanayaan mithaaluhu maata shaksun can akhin shaqiiq wa waktin shaqiiqa waa ibnu mafquud ruux baa dhinto wuxuu ka tegay walaalkii iyo walaashii oo ashiqa iyo ibnu mafquud inaanu dhalayo oo mafquuda falibnu yaxjubu alikhwa mutlaqan baa wuu xijaabaya xajba xirmaan baanu ku ridaya in kaana xayan hadduu nolol uu ku sugan yahay falidaalika saa darteed tuuqafu kaamilulutarika xoolihii oo dhan meel baa la iska wada dhigaya la taaban maayo misaal aakhar ruux baa dhinta wuxuu ka tegey can akhin shaqiiqin mafquud akh calaa ictibaari markaan ku dhigno annahu xayun inuu nool yahay yaxjubu likhwa ikhwada waa xijaabaya iyo walakhwaat ilab intaba waa xijaabaya falidalika saa darteed fa ina tarika xoolaha tuuqafu waa la waqfiyaa biakmaliha dhammaanteed ilaa xiina duhuuri xaalihi ilaa uu xaalkiisu ka caddaanayo wahaakada wa fi lxaalati thaaniya xaaladda labaad fa ina alwarata warasada lahum waxay leeyihiin aqalu nasiibeyn laba nasiib ka yar bay leeyihin min xayaati almafquud wa mowtihi markii laba taqdiir samayno aynu idhaahno waa nooli maya waa dhintay labadaa taqdiir ka ugu nasiibka yar baa warasada wax lagu siinaya kamaa huwa alxaalu fi lkhunha sidii aynu labeebka ku soo marnay oo kalun weeyaan halkana faman yarisu ruuxii dhaxla calaa kulli xaalin xaalo kasta oo walaa yanqusu xaduhu nasiibkiisu aanu isbedelin waxaa la siinayaa xaqahu kaamilan xaqiisoo buuraa baa la siinaya waman ikhtalifa nasiibuhu ruuxuu isbedelo nasiibkiisu ucdiya alaqala nasiibeyn waxaa la siinayaa aqala nasiibeynka ama labada nasiibka u yarun baa la siinayaa waman ruuxi laa yarisu aan dhex على أحد التقديرين الحياة أو الموت لا يعضى شيئا روحا آن لولا التقدير من ده وحبكو لحين بعض هدو نولينا حوا ماله مفقودكو هدو دينتنا حوا ماله لا يعضى شيئا حبلا سين مايو tusaale ahaan ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey can sawja wa ummin wa akhin liab wa akhin shaqiiqi mafquud fatoodaa waxaa la siinayaa sawjatu xadaha wahuwa rubc weeyaane wa tucda alum hooyana waxaa la siinayaa sudus wa yuuqafu waa la dhigayaa asudus alaakhar suduska kale waa la dhigayaa walaa yucdaa la siin maayo alakhu liab shay-an la siin maayo wa yuxfadu hada almawquuf mawquufkan meel baa lagu xufdiyayoo la dhigayaa ilaa an yuclama xaaluhu ilaa arrinkiisu uu caddaanayo oo la ogaanayo aw yaxkumu ama aw yuxkamu ama la xukumaayo bimowtihi geeridiisa la xukumaayo fii hada almithaal tusaalahan jamaca wuxuu koobsaday bayna man ruuxa laa yakhtalifu nasiibu nasiibkiisu aanu kala duwanayn huwa sawjo sawjo weeyaan hadduu nool iyo hadduu dhintay nasiibkiisu isma bedelayo wa bayna man yakhtalifu iyo ruux uu nasiibkiisu uu isbedelayo huwa alum hooyo weeyaan wa bayna man laa yarisu iyo ruux aan waxba dhex lahayn wahuwa akh liab wey qaala fii manduumati raxbiya wuxuu ku yidhi saaxibu raxbiya kitaabkiisa waxkum cala almafquudi waxkum cala almafquudi kii la waayey xukma alkhunhaa xukunkii labeebka oo kale oo ah min mucaamalati alwarasa bilaa darri in dadka warasada ah lagula dhaqmo sidaa had iyo jalaale iyaga dhibta ku ah ee u saamiga yaar leh in dakaran haddii labyakuuna uu yahay aw amase huwa unthaa uu dhadig yahay oo mafquudkii ama nin ha ahaado ama ruux dumar ha ahaadee xukunkiisu waxaad ka yeeshaa xukunkii khunsaha oo kale amhilatun tadbiiqiya awalan ruux baa dhintay tusaale ahaan wuxuu ka tegey can sawjin wa shaqiiqatayn wa akhin shaqiiq mafquud famaa nasiibu kullin min alwaratha ruux walba masuu helayaa aljawaab nadacu hunaa halkan waxaanu dhigaynaa masalatayni laba masalo ixdaahumaa midkood calaa fardi alxayaat waxaynu qadaranayn ka dhiganaa inuu mafquudkan uu nooliyey wathaaniya talabaadna calaa fardi almowt inuu dhinta baynu ka dhiganaa uma dabadeetana nastakhriju waxaynu soo saaranaa aljaamica jaamacadii labada masalo ayaynu soo saaranaa wanaxtafidu bilmawquufi waxaynu dhiganaa ayanu xifdiyanaa wixii la waqfiyaayey ilaa an yatabayana alxaalu ilaa iyo intuu arrinku uu caddaanaayo wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah tusaale ahaan ruux baa geeriyooday waa haweene waxay ka tagtay ninkeedii laba hablood ay walaalayiin iyo inanay walaala yihiin oo dhammaantood ashiqo wada ah ahu laakiin waa mafquuda waa lalacyi waxaynu samaynaynaa laba masalo ila waa kii ku yidhi waxaad ku xukuntaa mafquudka xukunkii khuunsaha oo kale khuunsaha waxaa loo samayn jiray laba masalo marna laga dhigayo lab marna laga dhigaayo dhadig laga dhigaayo isagana mafquudka marna waxaa laga soo qaadaya inuu noolyi marna inaanu noolayn baa laga soo qaadaya labada masale la samaynayaa saasi ku salaysnaanaya kadib dabeetana jaamica ayaynu soo saarana xoolihii mawquufka ahaana waynu haynanaa meel baynu dhiganaa ilaa iyo intuu arrinkiisu uu dhinacunu dhacaayo shaxda markaynu eegno calaa fardi lxayaa markaynu ka dhignay inuu nool yihin ruuxaa geeriyood wuxuu ka tegey sawj oo nis leh inta kalena waxa weeyaan labada hablood iyo inanka mafquudkiiba waa ikhwo casaba ayay noqonayaan aslumaslaheennu waa laba laba waxa u qori sawjka si qoriga soo hadheena ikhwada ayaa casabayna soo qaadanaysaan qori madaxyada ikhwaduna waa afar inankoo laba ah iyo labada hablood afartaa weeyaan hal iyo afar markaan isu eegnana tabaayun baa ka dhexeeya afarta qaado cada ru-uuska ikhwada ah asil masalaheenna oo laba ah ku dhufo waa kaa dul saaray waa sideed sawjku wuxuu ku lahaa masalada waaxid afar ugu dhufo waa arbaca sideedda u hoosdhi ikhwaduna qori bay ku lahaayeen afar ugu dhufo waa arbaca labada habloodna midba qorisii sii inankana laba qori siin oo markaynu ka dhignay inuu akhan mafquudkii uu nool yahay imankana waxaynu ka dhiganaa inuu dhintay sawjku wuxuu leeyahay niskiisii hablahan shaqiiqaadkiina waxay leeyihiin hulusaan aslmasalaheenna waa sita saddex baa unista sawjka siid waxaa u hulusaana afar laba qori baa inan siid sideeddii iyo masaladeenii lixdaynu ka dhisno toddoba cawlantayn ayaynu isu eeganaa sideed iyo toddoba aynu isu eeganaa tabaayun baa ka dhexeeya isku dhufo lix iyo kontankaasi soo baxad lix iyo kontan masalada hore u sideeda u qaybi toddoba dullig jusahmina ah u ahaateen toddobadana u qaybi sideed weeyaan dullig jusahmi ha u noqoteen sawjka masalada hore afar buu ka lahaa toddoba marka lagu dhufto waa sideed iyo labaatan tadambana wuxuu ku lahaa saddex sideed marka lagu dhufto waa afar iyo labaatan keebuu yaraystay todambe afar iyo labaatan kaa la hubaasiin maxaa ka maqnaanaya markaa afar baa ka maqnaanaya labadii hablood mid walba qori bay ku lahayd masalada hore toddoba markaan ugu dhufto waa toddoba mid walba toddobay helaysaa masalada dambana mid walba labaad ku lahayd marka sideedda ugu dhufto waa lix iyo toban waxa yar labada ta hore oo ah ina ina waliba ay toddoba hesho ayaa yar min toddobadaasaan siinaya ina walba toddobaan siinaya lix iyo tobankaa uu qoray kitaabkiinu haddii uu qoray aniga kitaabkaygu lixi toban buu qorayaaye waa khalad haddaynu isku nusqad nahay ina waliba waxay leedahay toddoba lixiyo toban ma akhi mafquudka ahaa masalada hore labuu ka leeyay markan toddoba ku dhufto waa afar iyo toban ta dambana da waxba muu lahaynoo marka waxaa la leeyahay isagana da waxba la siin maayo afar iyo labaatan iyo toddoba iyo toddoba isugee siddeed iyo soddon siddeed iyo soddonkaa lixiyo kontonka ka gooyo siddeed iyo toban baa soo hadhay sideed iyo tobanka ayaynu waqfiyeen aynu meel dhiganaa haddii akhan mafquudkahii la yidhaahdo waa noolyah oo uu yimaado isagoo soconaya siddeed iyo tobankan afar iyo toban buu ka leeyey sawjkuna afar buu ka leeyay oo ka maqnaa haddii la xukumo inaanu noolayn oo u dhintayna labada habloode waxay leeyihiin sideed iyo tobankaba iyagaa isku midba sagaal baa ka maqan tusaale kale ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegay can sawja wa ummin wa akin shaqiiq wa ibni ibnin mafquud ayuu ka tegay ruux walibay masoo helayaan sawjadu thumun bay helaysaa markaynu ka dhignay ininku inuu nool yihin ummadiina sudus bay helaysaa akhi shaqiiqahana waa maxjuub ila ibni ibnigii baynu ka dhignay inuu yahay mid nooleed asal waa afar iyo labaatan saddex baa u humuna sawjo si afar baa u sudusa isugeey waa toddobaad afar iyo labaatan ka gooyo toddoba-iyo tobankaasaynu siinaynaa ibnigiina waxaynu ka dhiganaa haddana calaa fardi lmowt waxaynu qadaraynaa inuu dhintay sawja waxay leedahay ruba ummana waxay leedahay thulus akha shaqiiqina baaqiga ayuu qaadanayaa ibnu ibniguna isagu dee waa geeri baynu ku tirin labiyo toban bay masalada dambe ka dhismanaysaa waxaa u rubaca saddex sawjada siib waxaa u thulusa arbaca uma siib toddoba weeyaan markaan isu geeyo labiyo toban ka gooyo shan baa soo hadhay shantan akha shaqiiqa ayaa casamaynaya afar iyo labaatan iyo labayo toban labadii masale isu eega waxa weeyaan afar iyo labaatanka ayuunbay jaamacadda inoo noqonaysaa waayo tadaakhul bay samaynayaan labayo tobanka afar iyo labatanku ku guda jiraa afar iyo labaatankii qaado masalada hore u qaybi waaxid dullig jusahmi ha u noqoteen labayo tobankana u qaybi waa laba dullig jusahmi ha u noqotee qof walba haddaba bil adari kula dhaqmo sawja masalada hore saddex bay ka lahayd halkaa dul saaranna ugu dhufood waa saddex ta saddex bay ku lahayd labadaa dul saaran ugu dhufood waa lix labada ta hore yaraysatay saddex sii kitaabkaygu lix buu ii qorayaa dhammaan amsiladan oo dhan waa wada khaldayaa kitaabkaygu lixdaasu ma jirto waa saddex weeye sawjto saddex baan siinayaa saddexna way ka maqnaanayaa ummadii masalada hore afar bay leedahay ta afar bay leedahay markaan laba ku dhufto waa sideed marka afar iyo sideedna de afartaa yar arbacaha siiyo sideeddaasna waa khalad markaan afar siiyo afar baa ka maqnaanaya waaye akhiina masalada hore waxba ma helin toddobana shan buu helay oo laba lagu dhufto waa toban waxba la siin maayo isagana toban kaba meel baa la iska dhigayaa tobanku way ka isu gee saddex iyo afar ayaynu haysanaa waa toddoba afar iyo labaatankii ka good toddobiyo tobankaasaynu waqfiyanaynu meel dhiganaa haddii uu yimaado kan mafquudka ahi toddobiyo tobankaa isagaa qaadanaya haddii kale oo la yidhaahdo ninkaasu ma noole waa dhintay sabir iyo iimaanka qaata sawjadii waxay leedahay saddex ummadiina afar bay leedahay akhi shaqiiq ahaana toban buu yeelanayaa toddobiyo tobankan mawquufka ah tusaale saddexaad ruux baa geeriyooday waa haweenayay odaygeedii iyo bintul ibn iyo ogto shaqiiqaa iyo ibnu mafquud intaasay ka tagtay ruux walba imusuu helayaan markaynu qadarno inuu nool yahay ibnigani waxaan leenahay sawjku rubac buu qaadanayaa ilan farac waarisa imika joogee bintul dee ruuxii ay ku soo dhawaatay baa jooga meeshe way dhacdayina waa maxjuuba ukhta shaqiiqaana hadalkeed badaayana asal maslaheenna waa afar waaxid baa rubcee sawjka sii saddexda soo hadhana ibna mafquudka oo aynu nolol ku tirinnay ayaa qaadanaya waxaanu haddana qadaraynaa inaanu noolayn inankan sawjku wuxuu leeyahy ruba bintalibnadina nisbay leeda ukhtadii shaqiiqadahaydna waa casabatu maca alkhayr aslu maslaheennu waa arbacihii uun afar waxa u rubca waaxid sawjka siil waxa waxaawinisa laba bintilibnada siil isugee waa saddex afar ka goo hal ukhtada shaqiiqadaasi jaamacadii baynu samaynaynaa jaamacatu lmafquud labada arbaca ayaynu soo eeganaa waa tamaahul miduun inoo soo qaad sawjku masalada hore qori buu ku lahaa horta intaynaan gaadhin qoriga arbacahan labadii masaleba u qaybi waa waaxid waaxid mid walba dullig jusaami u noqotee sawjku masalada hore hal buu ku lahaa toddobana hal buu ka lahaa markan ugu dhufto dee wax isbedelamana waa halkii uun isagoo kaamila sidiisa u siin bintalibnadii masalada hore waxba may helin toddobana laba lagu dhuftay hal bay heshay waxba la siin maaya ber baa la siinaya laba wii qoray kitaabkayga waana khalad labadaba meel baa laga dhigayaa ogtadii shaqiiqada ahaydna masalada horna eber bay heshitay damana hal bay heshay hal lagu dhuftay iyana waxba la siin maayo eber baa la siinayaa halka waa laga dhigaya isugee hal umaynu da haysanaa halkiun ka saddex saddexaasaa mawquufa saddexaasaa mawquufa haddii ibniga nolol lagu tiriyo saddexdaba isagaa leh haddii geeri lagu tiriyana labana waxaa le bintalibnada qorina waxaa leh ukhtada shaqiiqada ah tusaale afraad ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegay can sawja wa akhin lium wa ibna camin shaqiiq wa binti ibnin mafquuda intaasu ka tegay waa waa sawj cidda geeriyooto afadiisii inaanay xag hooyo ka walaalayiin inaanay ilmaadeer yihiin waaye iyo wuxuu uu ka tegay inan uu awow u yahay oo maqan oo lalaayahay meel ijaaniyo cidhib dhigtay markaynu ka dhigna inay nooshay sawju thumun bay leedahay akhlu umkina waa maxjuub ibna cami shaqiiquna waa casabo bintalibnaduna niskeedii bay leedahay asla masalaheennu waa siddeed waaxid ayaa u thumunah sawjo siid waxa uu nisa afar bintalibnada c isu gooyo waxa weeyaan shan sideed ka gooyo saddexda soo hadhnay ibna cami shaqiiqa si waxaynu ka dhignay haddana inaanu noolayn oo uu xijaabtay sawja waxay leedahay ruba akhlu imkina sudus ibna cami shaqiiqna baaqiga ayuu qaadanayaa aslu masalaheena waa labiyo toban ilaan rubuc iyo sudus baa ku wada jireen labiyo toban waxaa u rubca saddexe sawjada si waxaa u sudusa laba ee akhli umka sii isugeyo waa shan labiyo tobanka good toddobadana ibnu cami shaqiiqa si jaamacadii inoo sameeyo siddeed iyo labiyo toban isu eega siddeed iyo labiyo toban maxaa u wada qaybsamaa waxay iska tawaafuqeen rubuc afar baa labadoodaba wada qaybsamaa labiyo tobanka afarta u qaybi waa saddex saddexda siddeed ku dhufo afar iyo labaatan haddii aad doonto sideedda waxaad u qaybisaa dhe afartii waa laba labada ku dhufo labiyo tobanka afar iyo labaatan jaamacadeennu waa afar iyo labaatanka ah afar iyo labaatanka intaad qaado haddaba aslu hore sideedda u qayb saddex dullig jusahmi ha u noqotee afar iyo labaatankan haddana qaado oo labiyo tobanka u qaybi waa laba dullig jusahmi ha u noqotee waxaan leenahay sawju masalada hore qori bay ka lahayd saddexda ugu dhufo dul saarnay jusahmiga ah waa saddex toddobana saddex ayay ka leeday ugu dhufo labada dul saarna waa lix iyamaa yar saddexda hore saddexdun sii lixdaasna waa khalad uu kitaabkaygu qoraya aniga iska baabiyo saddex ku qora hadduu idinkuna saasoo kale uu yahay kutubteena saddex baa markaa ka maqnaanay markaan saddex sii siino waaye akhli umka musalada hore waxba ma idan waxba la siin maayo halkaa u afarta ku qorayna waa eber weeyaan sifir baa loogu qoraya afartaasu waa ka maqnaanaya ibna cam shaqiiqa ah. masalada hore saddex qori buu leeyey saddexdaa ugu dhufo dul saaran sagaal toddobana toddoba ayuu leeyahy laba ugu dhufo waa afar iyo toban sagaalkaa markaa yar sagaalkaynu siinana waxaa ka maqnaanaya shan afariyo toban buu halkaa kitaabkaygu iyana qoray iyana waa khalad isugee waxaanu haysanno waxaanu leenahay saddex iyo sagaal labiyo toban labiyo tobanka afar labaatanka ka gooye labiyo toban baa mawquufa xolii labiyo toban baynu dhiganan waqis calaa haadihi alamhila amhiladan uga qiyaas qaado maa shaabahahaa wixii u dhigma ee shabahaa uga qiyaas qaado khaatima fii miiraahi alqarqa waalhadma dhaxalka dadkii qarqoomay ee haftay iyo dadkii ay wax ku dumeen maa agsara xawaadis addunya maxaa ka badan dhacdooyinka adduunyada wamaa aqala almuctabiriin alla maxaa ka yar kuwa ku cibro qaadanayana fa fii haadihi alxayaati noloshan waxaa ku sugan dhexdeeda fa fii haadihi alxayaati noloshan dhexdeeda tatawaalaa waxaa israacraacaa annakabaatu dhibaatooyinka iyo masaa'ibka wareegaya ayaa israacraacaa watasdaadu waxaa kordha alxawaadisu dhacdooyinka ayaa kordha wa tamuru bilinsaani ruuxa bini aadamka insaanka ah waxaa soo maraa masaa'ibun wa ahwaalun masaa'ib iyo dhibaatooyin badan ayaa soo mara soo wajaha qad laa yastadiicu oo aanu awoodu helin lahaa masaa'ibkaa dafcan inuu iska dafciyo aanu helin wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah maxaa ka badan adduunyada maanta aynu nool nahay xawaadista iyo dhacdooyinka dhacaaya waxaa la yaab leh waxaa dhacaaya iyadoonay cidina ku cibro qaadanahayn wamaa qala almuctabiriin alla maxaa ka yar oo maxaa ka yar cidda ku cibro qaadanaysana fa fii haadihi alxayaati noloshan dhexdeeda tatawaalaa waxa israacraaca oo mar walba yimaada annakabaatu masaa'ibkiiyo dhibaatooyinka ayaa yimaada watasdaadu alxawaadisu dhacdooyinkuna waa kordhaan wa tamuru bilinsaani insaanka waxaa soo maraa masaa'ibin wa ahwaal masaa'ib iyo dhibaatooyin baa soo maraa qad laa yastadiicu lahaa aanu awood u helin dafcan inuu iska dafciyo aanu awood ugu helin waqad tudhiluhu waxaa laga yaabaa inay halmaansiiso wa tufqiduhu oo ay weysiiso sawaabahu caqligiisii inay weysiiso oy halmaansiiso ayaa laga yaabaa walaakina almu'min ruuxa mu'minku ha yeeshee yactasimi biliimaan iimaanka ayuu qabsadaa oo uu cuskadaa wayaltaji wuxuu u irkadaa ilaa rukni rakiin rukni adag oo haabita ayuu u irkadaa fa yu'minu bilqadaa qadaha ayuu rumeeyaa wayasbiru waan u sabraa cinda albalaa markii balaaya timaadana iyo dhib timaadana waa ku sabraa fayakifu calayhi waxaa u fududaada waqcu lmusiiba demta musiibadu ay leedahay iyo dhacdada musiibadu ay leedahay ayaa u fududaataa wa tahuunu calayhi waxaa u fududaata u dhibirsanaataa mixanu dahri imtixaanada samanka ayaa u fududaada wa lisaanuhu yaquul carabkiisuna wuxuu yidhaahdaa innaa lilaahi wa inna ilayhi raajicuun innaa anaku lilaahi ilaahay baanu u sugnaanay wa innaa anaku ilayhi xaggiisa ayaanu raajicuuna u noqonanaa haadihi tanu hiya alxayaatu dunyaa waa noloshii adduunyada in adxakad hadday ka qosliso yowman maalin abkad ayaamaa waxay ka oohisaa maalmo badan maalmo ayay ka oohisaa wain safat saacatan saacad hadday eh, ma garanaysaa ay saafi noqoto oy kuyo raalli geliso ka darad acwaaman waxay calow ka dhigtaa oo dhoobaysaa sanawaad walinsaanu insaanku yataqallabu wuxuu isku rogrogaa oo u dhex gagadoomaa fii qamaraatiha wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah haadihi hiya alxayaatu dunyaa tani waa noloshii adduunyo hadday maalmo yar ay kaa qosliso in badan bay kaa oohin doontaa wain safad saacatan saacad hadday saafid noqoto ood silaahdo maanta ayay malaa'ig kula jirtaa kadarad acwaaman sanado ayay dhoobaysaa oo qofka arrimaha ay ka qastaa walinsaanu insaankuna yataqallabu wuxuu dhex gagadoomaa fii qamaraatihaa shidooyinkeeda ayuu dhex gagadoomayaa bayna faraxin wa tarax isagoo ku dhex sugan farax iyo wa taraxin murug wa safaa'in wa kadar saafinimo iyo dhoobo iyo calow wa suruurin wa alam farax iyo xanuun walaysa lahu ila asabru watasliim walaysa lahu mana leh ila asabru watasliim inuu sabro iyo inuu isdhiibo u hoggaansamo mooyaane wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wabashir isaabiriin u bishaaree kuwa sabra alladiina kuwaasoo idaa asaabathum musiiba markay musiiba ku dhacdo qaaluu odhanaya innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ulaa'ika kuwa calayhim guudkooda waxa ah salawaatun min rabbihim wa raxma maqfiro iyo dembi dhaaf xagga rabbigood ka ahaatay iyo naxariis wa ulaa'ika hum lmuhtaduun faqad yarkabu akhawaan waxaa laga yaabaa inay raacaan walaalo fii daa'iratin dayuurad aw safiina amba doon fatataxadamu daa'ira oo ay dayuuradii burburto aw anbase tanqalibu bihimaa inay la gaddoonto asafiinatu doonti fa yusiibuhumaa oo uu ku dhaco dabadeed alxaraq dab uu ku dhaco aw ilqaraq ama ay haftaanba waqad la arkee yanhadimu saqfun fii beyt saqaf guri ku yaalla inuu ku dimo calaa usratin usro iyo qoys inuu ku dimo oo fa yamuutu oo uu dhinto dabeetana bacdun oo fayamuuta uu dhinto bacdun qaar ay dhintaan wayabqaa bacdun qaar kalna ay soo hadhaan waqad la arkee yatasamamu inay sumoobaan bacdun bar inay sumoobaan bacdu lawlaad caruurtii qaar ka midii inay sumoobaan la arkee bitanaawuli dacaam cunno ay qaateen inay ku sumoobaan oo fayamuuta minhum afraadun oo dabeetana ay ka dhintaan qaar ka midii fa kayfa sidee baynu nuwarisu aynu u dhaxal siinaynaa bacdahum barhkood min bacdin barhka kale saynu u dhaxal siinaynaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah waxaa laga yaabaa in laba ruux oo walaalihi ay dayuurad ama doon ay wada raaceen labadiiba dabeetna shir ku dhacay amaba uu guri ku dumay amaba inay sumoobeenba oo ay sun wada cabbeen oo cunno sumaysan iyo waxaasoo kale ay dhadhamiyeen sidaana dabeetana dad doori uu ku leeday dadkaas sidaynu u dhexal siinanaa wamaa hiya dariiqa fii tawriisi amhaali haaulaa'i waa maxay dariiqadiiyo hilinka lagu dhexal siinayo amhaali haaulaa kuwaasoo kaleed alqaacida في miiraahi alqarqa waalhadma waalqaacidatu qaacidada في miiraahi amhaali haaulaa'i kuwa iyo wixii la halmaala lagu dhexal siinayaa waxa weeyaan annana inagu nanduru waxaynu eeganaa ila almeyt alasbaq meydka hore ayaynu eeganaa fa idaa culima haddii la ogaado assaabiqu minhum kooda horreeyey oo dadkan dhintay ka hor dhintay haddii la ogaado falxukmu daahirun xukunku dee waa daahiro waa muuqdaa wahuwa waxa weeyaan an nuwaritha athaani ka labaad inaynu dhaxal siino minhu ka hore inaynu dhaxal siino uma dabadeetana bacda mowti thaani ka labaad markuu dhinto kadib yantaqilu miiraathu dhaxalkiisu wuxuu u guurayaa ilaa warasatihi warasadiisa ayuu u guurayaa dee wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah qaacidada ku saabsan sida loo dhaxalsiinayo dadkan aynu tusaalaha ku soo bixinay iyo wixii la halmaala waxa weeyaan dadkan dhintay ka hor dhintaynu eeganaa arrinkaa haddii la ogaado oo dadkan say u kala horreeyeen la ogaado dee kaan nolol dambeeye unbaa wax dhaxlaya uma dabadeetana bacda almowti thaani ka labaad dhimashadiisa yantaqilu miiraatuhu dhaxalkiisu wuxuu u gudbayaa ilaa warasatihi widda usii gudbayaa isaguna falow xasala qaraqun haddii uu qarqoon dhaco liakhaweyn hadduu ku dhaco oo fa maata axaduhumaa midkood uu dhinto uma dabadeetana bacda saaca saacad dabadeed maata alaakharu kii kale uu dhinto faalaakhu haani akha labaad ee nolol dembeeyey alladii kaasoo caasha noolaa bacda mowti akhihi geeridii walaalkii dabadii yarisu wuu dhexlayaa min al awali ka hore ayuu dhexlayaa ila isaga ka nolol dambeeyey haba yaraatay intuu ka dambeeyey dow mar hadduu ka nolol dambeeyey isagaa dhexlaya walow kaanat haba ahaato muddatu xayaatihi qasiira muddada uu sii noolaaba in gaaban ha ahaato bacda mowti akhihi markii walaalkii dhintay intuu sii noolaa in yarba ha ahaatee waa dhexlayaa maxaa yeelay de waxa weeyaan litawafuru shardi fi lmiiraaf shardigii dhaxalka ayaa dee la helay oo ahaa taxaquqa xayaat alwaaris bacda mowt almuwaris dee shardigaasaa la helay amaa idaa qariqaa macan hadday mar wada qarqoomaan miyaa ay wada haftaan sidaa uu daadki kula tago ama badhi aw ixtaraqaa macan ama mar bay wada gubteen famaata waa dhinteen walam yuclam lama oga mowt lasbaq ka geeri horreeyena lama garanaya minhum ayaga ka mid ah falaa tawaaruthum baynahumaa wax isdhaxlitaani kama dhexeeyo wahaadaa kaasuna macnaa qowli lfuqahaa waa macnaha hadalka fuqahada ay yidhaahdeen laa tawaarutha bayna alqarqa waalhadma isdhaxlitaan kama dhexeeyo kuwii wada qarqoomay iyo kuwi wax ku wada dumay walaa bayna alhaalikiina bixaadithin iyo kuwii ku halaagsamay ee ku leeday shil wadaalika kaasuna waxa weeyaan licadami taxaquqi shardi lirsi shardigii dhaxalka ayaa la waayey wa calayhi haddaba fa innana inaku najcalu waxaynu ka yeelanaa maala kulla waaxidin maala kulli waaxidin mid kasta oo ka mida xoolihiisa liwarasatihi laxyaa warasadiisa nool ayaynu siinanaa mar haddaynu isma dhexlayaan dadkaasi mid kasta oo dadkaa wada dhintay ka mid a ah xoolihii iyo hantida uu lahaa warasadiisii noolayd ayaa la siinayaa walaa nuwarihu axaduhumaa min alaakhar iyagana isdhexlisiin mayno qaala fii madubati raxbiya wuxuu ku yidhi sheekhu wa in yamut hadduu dhinto qowmun qowm haddii ay ku dhintaan bihada bihadmin dumitaan iyo wax ku dumay ay ku dhintaan aw qaraq amba hafasho ay ku dhintaan aw xaadisin ama shil camal jamiica dhammaan wada caam yeelay kalxarag sida dab oo kale oo lam yakun yuclamu oo aan la ogeyn walam yakun yuclamu oo aan la ogeyn xaalu saabiti ka geeri horreeyey xaalkiisa lama garanaayo ka hore xaalkiisa la garan maayo hebel baa geeri horreeyey mise hebel baa horreeyey midna la garan maayo falaa tuwarih ha dhaxalsiinin saahiqan mid dhintay min saahiqin mid dhintay ha dhaxalsiinin mar haddii arrinkiiba jaahil laga yahay walam yakun yuclamu oo aanu ahayn mid la garanaayo xaalu saabiqi kii horreeyey falaa tuwarih ha dhaxalsiinin saahiqan mid dhintay min wacuddahum ay ijcalhum ka yeel ka annahum sidii oo ajaanibu aanay waxba isu ahayn oo kale ka yeel fahaakadaa sidaa cadamu tawriidka ah inaan la dhexalsiinahayn oo aanay isdhexlahayn alqowlu qowlkii ayaa ah assadiidu toosna assaa'ibu ee asiibaaya xaqiiqada taabanayay kaa weeyaan amhilatun calaa daalik maata akhawaan macan laba walaalo ah ayaa geeriyooday wa taraka axaduhumaa midkood wuxuu ka tegey sawja wa bintan wa ibna camin shaqiiq wa taraka alaakhara kii kalena wuxuu ka tegey bintayni wa ibna alcami shaqiiq almadkuur wuxuu leeyahy sheekhu laba ruuxoo walaalo ah ayaa geeriyooday mid wuxuu ka tegey afadiisii iyo inanuu dhalay iyo inadeerkii kii kalena wuxuu ka tegey laba hablooduu dhalay iyo ibnu cami shaqiiqa hore fa tucdaa waxaa la siinayaa sawjatu lawal ninka hore afadiisa athumn thumn baa la siinayaa waa ka ka tegey sawjada iyo bintada iyo ibna cami shaqiiqa walbint bintadiina aan nis baa la siinayaa ila waa inantiisii baaqigiina ibnu cami shaqiiqa ayaa qaadanaya alladii kaasu huwa ah ibnu camil ab aabbaha ina ah tacsiiban casabanimo ayuu ku qaadanayaa baaqiga markay islaantuna subin qaadato bintaduna ay qaadato niska baaqiga isagaa qaadanaya waa u gasha kane waayo walibintay thaani ninka labaad ama ka labaad labadiisa hablood athuluthaan thulusaan bay qaadanayaan waa ka ka labada hablood iyo ibna cami shaqiiqa ah hore walbaaqi baaqigiina liibni cami shaqiiq ayaa la siinaya d waxaa geeriyooday sawjo iyo sawj macahumaa halaasu baniin saddex carruurna ay la wakulu minhumaa wakulu minhum baa mana sax ahayd mid kasta oo ka mida dadka wada geeriyooday wuxuu leeyay maalun xoole u gooni ayuu leeyay weli sawja sawjadii geeriyootay waxay leeday ibnun min hayrihi ninkan la dhintay ee iyada qabay nimaan ahayn inaan ay u dhashay ayay ka tagtay oo nool weli sawj sawj ka geeriyoodayna wuxuu leeyihi sawjatun ukhraa wa ibnun minhaa afa kale iyo inanay u dhashay oo nool ayuu isna leeyahy fa maalu sawja haddaba xoolihii sawjadaa geeriyootay alkhariiqa ee qarqoontee dhimatay xoolaheedii liibniha inankeeda ayaa leh inankeeda nool ee ninka kale ay u dhashay ka dhintay mooyaane ayaa leh wa maalu sawj xoolihii sawjkan geeriyoodayna humunuhu markii sideed meelood loo qaybiyo meel ahaan lisawjatihi albaaqiya islaanta nool ee uu ka tegay baale walbaaqi baaqigana liibnihi minhaa inankiisan ee iyada u dhashay ayaa qaadanaya waaye wa maalulbaniin athalaasa saddexdii inan ayaa xoolahoodii inoo hadheen xoolahoodii lix meelood marka loo qaybiyo meel ahaan waxaa la siinayaa liakhiihim min ummihim walaalkoodan xagga hooyo ee sawjadii dhimatay ay dhashay ee noolaa ayaa la siinaya wal baaqi baaqigii ka soo hadhayna ila isagu hilfar buu noqon ayuu noqonayaayoo walaa walaalahood isaga walaalihii way xag hooye ka walaaliyiin baa ilan geeriyooday marka saasuu suduska ku qaatay waaqli uma he walbaaqi baaqigii soo hadhayna liakhiihim walaalkood baa leh min abiihim walaalkoodii xagga aabbo ee aanay hooyadood dhalin aabbahood dhalay ayaa baaqigiina loogu shubayaa wallahu almuwafiq walhaadi ilaa sawaa'i sabiil tama alkitaabu bicawnihi tacaala waakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم halkaa ayaynu ku khatinay kitaabkeennii wixii aan ku khaldamay fa mini wa min ashaydaan wixii aan asiibayna fa min allah wixii khaladaada bashar baynu nahay waa la khaldamayaa waynu u banaallaa mar walba khaladaadka wixii iga dhacay waa in laisa cudur daaraa oo laistoosiyaana wsala allahu calaa sayidina moxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin